dadka khayrka lagu soo dumee lagu dabiibaayo muxaadarada darandooriga ah ee laysu daba joojiyey danta looga jeedaa ma aha duunye iyo maale dabaqyadii fardowsiyo halkuu doortay nebigeennu jannadaa la wada doonayaa daarta aakhiro eh hamsun min dawaa'i lqalbi shan ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawata alqur'aani bitadabbur qur-aanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakur iyo qiyaamalleyl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado wa tadaru cinda asaxar iyo wakhta asaxar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wacalaa lala munaajoodo wa khalaa'u lbadni iyo calooshaadoo mar walba madhnaata waa karatu siyaam bay culimmadu leeyihin qofku soonkiisu bato alxamdu lilah waxaa farxad weyn inoo ah masjidkeenna masjid shuhadaa anigoo ku hadlaya guddida masjidka iyo dadka musalliyiinta ee masaajidka camira dhammaanteenba waxaa farxad inoo wada ah jasaakum allahu khayr ljasa sheekheenna qaaliga ah wa huwa qaniinun can itacriif sheekh xuseen cali idinka intaasay idinku taagantee ballaalana waan ku daraya anugu <laughs> marka waxaan dii sheegaya baaraka alla fiikum wax weyn ayaa caawa inoo suuro galay idinkana dalabku insha allahu tacala waa idinka muuqdaa xadaradeenu ciwaankeedu addiinu nasiixa weeye waxaan isleeyahay waa lub lmawduuc si fiican baynu u dhegaysan doonaa insha allahu tacaala waxaana aada iyo aada faraxtiin noogu ah maadaama ilaahay nasiib inoo siiyey culimmada maa sha allah adduunyada dacwada ilaahay subxaana wa tacaala u furay innaguna hamiga inaynu xambaarno ayuu baynu insha allah u diyaargaroobi doonaa sheekhana waxaan ilaahay ka baryaa subxaana wa tacaala an yajcala fii miisaani xasanaatihi subxaanahu wa tacaala in ilaahay miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro waxaanu leenahay sheekhu ha soo dhowaado biayaadin maftuuxa oo biquluubin munsharxa biidn illahi tacaalaa aad baan ugu faraxsannahay sida ay dadku usoo mataqaana maaragtay goor hor u yimaadeen baad ka dareemaysaa kalgacalka diinta ilaahay jacaylkiisa culimmada jacaylkiisa masaajida jacaylkiisa ayaad ka dareemaysaa jacaylkaana insha allahu camal iyo dacwad iyo dhaqaaq baynu u bedeli doonaa sheekh ayaan majaalka kaga tuman maayo mataqaana u dhiibi doonaa sheekh xuseen cali falyatafadal mashkuuran maajuuran biidn illahi tacala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu alayhi waaalihi wasaxbihi wasalam ama bacdu faacuudu billahi min ashayطaani arajiim wadakir faina adikraa tanfacu lmu'miniin ilaahay jalla wacalaa wuxuuna jeclaysiiyey inaan masaajidda fadhiisanno oon masaajidda ku ictikaafno oon ilaahay hadalkiisa aan qadarino maaha shaksi waxaad u timaadeen waa ilaahay kalaamkiisa waa ilaahay diintiisa inaan maqallo inaan ilaahay kalaamkiisa maqallo oon diinteennaa macaana ilaahayna siiyey aan isku baraarujinno waayo waa luqmaan alxakiim baa lagu yidhi diintan iyo xikmaddan halkeed ka heshay baa lagu yidhi luqmaan waa ka ilaah kaga warramay qisadiisa fi suurat luqmaan wuxuu yidhi majlisna aniga fadhiista oo waxbaan ka qaataa majliska kalena anaa la fadhiisto waxbaan siiyaa buu yidhi yani majliskan anigaa fadhiisanayo waxbaan ka dhagaysan waan ka baran waan ka faa'iidaysan majliska aan is leedahay waad dhaantaan intood la fadhiisteen wixii aan ku dhaamaan u sheegay buu yidhi sidaasay markaa xikmaddan ilaahay igu siiyey buu yii nin xakiima buu ahaa xikmaddiisa waxaa ka mid a dardaarankii ilmihiisa uu siiyey waa ka ilahay qur-aanka noogu sheegay sida ubadkiisa u tarbiyadaynayay marka majaalistan iimaaniga ee cilmiga ee masaajidda dhexdeeda inooga socda khayr badan baan ka faa'idaysanaynaa diinteenna macan baan isku baraarujinaynaa mar walba in laysku nasteexeeyo oo la isbaraarujiyo oo caamadii culummadu cilaaqo wada yeeshaan oo mujtamaca muslimiintu masaajidda ay ku xidhnaadaan waataan ku gaadhayna horumar iyo midnimo weeyaan sidaa darteed buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi diintu waa naseexo ayay naseexo u tahay baa nebiga lagu yidhi ilaahay ilaahay sidee buu addoonku ugu naseexaynayaa markaad ilaahay jalla wacalaa aada garatid ee aada caabudid ee cibaadadii ilaahay aada u badhaxtirtid ee dariiqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad ilaahay ku caabuddo ilaahay waad u naseexaysay kitaabka ilaahay jalla wacalaa seed ugu naseexayn say diintu kitaabka naseexo ugu tahay marka qur-aanka ilaahay la barto ee la akhriyo ee la tadabburo aayaadkiisa ee qur-aanka ilaahay jalla wacalaa marka la aqrisanayo laga fikiro ee wixii qur-aanku macruuf uu ku farana aad la timaadid wixii munkare qur-aanku uu kaa reebana aad ka reebtoonaatid wixii qur-aanku xallilayna aad xalaashatid wuxuu qur-aanku xarimayna aada xaaraan u aragtid aada qur-aanka ilaahay baratood ummadda aada bartid sidii loo loo fidin lahaa loo bari lahaa loogu dhaqmi lahaa la layskugu xakumi lahaana aad ka shaqaysid nacam kitaabka ilahay waad u nasteexaysid rasuulkiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam si aad ugu nasteexaynaysaa rasuulka ilaahay haddaad rasuulkiisa adeecdid oo wixii wanaagee nebigu ku farayna aada la timaadid wixii munkar iyo bidac iyo khuraafaad iyo shirkiyaadana aad ka reebtoonaatid waad u nasteexaysa nebi maxamed alayh salaatu wasalaam waa tii nebigeennu uu jeclaa inuu mar walba ummaddiisa ka arko waxau nebigu jeclaa inuu arko ummaddiisoo ilaahay caabudaysa ummaddiisoo ilaahay baryaysa ummaddiisoo ilaahay rajaynaysa ummadda u socota sidii ilaahay uu rabay markuu arko nebigu uu farxi jiray calayhi salaatu wasalaam a'imada muslimiinta seed ugu nasteexaynaysaa haddaad daaco lagaa helo samci waaaca liuli lamri intaanad ku arkin wax sharciga ilaahay jalla wacalaa ay kaga baxayaan ood u sabirto ood u ducayso ood wixii macruufa aad ku adeecdo waad u nasteexaysa caamada muslimiinta seed ugu nasteexaynaysaa haddaad qur-aankaa ilaahay soo dejiyo diinta naseexada addiinu nasiixa buu nebigu yidhi waa jawaamiculkelim diintu waxay naseexo caamada ugu tahay waxa weeyaan markaad xaqi ilaahay aada garatid ee xuquuqdii bini aadamkana aada iska ilaalisid ee ixsaan lagaa helo ee dadka dabeecad wanaagsan aad kula dhaqantid ee wanaag adigu aad u samaysid dhibtay kuu geysanayaanna aad iska cafidid kii ku wanaajiyena wuxuu nebigu yidhi kii ku xumeeyana wanaaji kii ku dulmiyana iska cafi buu nebigu yidhi ka wixiisa kaa xarrimana waxaaga sii kamaaragtaane xumaan kugu sameeyan adigu wanaag u samee diintaas diinteenna islaamka laga bilaabo ilaahay xuquuqdiisii ilaa khalqiga ilaahay kugula abuuray ee kula degan xaqoogii diinta kuu sheegaysa haddaad ku dhaqanto noloshaadii adduunyada waxaad ka samaysatay janno jannay adduunyadu kuu noqonaysaa janno imaam ghazaali raxmatullaahi calayhi ayaa odhan jiray jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa jannada adduunyada sirta nolosha dadku maanta ayay raadinayaan qaar lacag bay ka raadinayaan qaar oqoon bay ka raadinayaan qaar aqallay ka raadinayaan qaar masab bay ka raadinayaan qaar dhoof bay ka raadinayaan sirta nolosha waxay ku sheegeen culammadii rabbaaniyiinta ahayd jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa waa inaad garataa ilaahay garo garashadeed garanaysaa ilaahay garaashadii nebi maxamed iyo saxaabadu alle ay garteen waa inaad garashadaasa ayaa micyaarulmacrifa ilaahay macrifadiisa micyaarka la doonay umadu inay gaadho waa iimaankii nebi maxamed ilaahay qalbigiisa uu dhigay iyo iimaankii saxaabadu nebiga ay ka qaateen taasaa micyaar lmacrifa la yidhaha micyaar liimaan wاlmuؤminuuna kul aamana bاllah wmalaa'ikatihi wkutubihi wrasulihi la nufariqu bayna axadi min rusulih waqaaluu samicna waatacnaa gufraanaka rabbana wailayka almasiir inuu saxaabada iimaankoogu halkii la doonayay inuu gaadhay qur-aanka ilaahay ku sheegay waalzamahum kalimata ataqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha ilaahay qalbigooga wuxuu dhigay kalimatu taqwa ibnu cabbaas wuxuu yidhi waa kalimatu tawxiid weeyaan kalimatu tawxiid wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha baa ilaahay yidhi inaan kelmadda iimaaniga ikhlaaska qalbigooga inaan ku galladaysannoon qalbigooga dhignana baa ilaahay yidhi ehel bay u ahaayeenoo xaqna way u lahaayeen wayna u qalmeen baa ilaahay yidhi waidaa qiila lahum annaasu aaminuu kamaa aamana annaas ay asxaabu muxamed sala allah alayh wasalam sida kuwaas ilaahay u rumeeyeen marka u rumeeye la yidhaahda baa ilaahay sida kuwaas ilaahay u garteen ilaahay u garta kuwa mihaalka loo soo qaadanaya waa asxaabti nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam marka xuquuqda ilaahay lagu leeyahay xaqa ugu horeeya waa maxay waa ilaahay macrifadiisa jannada adduunyaduna waa ilaahay garo jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa waa kii ku yidhi marka mu'miniintu ay jannada ay galaan ayaa ilaahay jalla wacalaa ku odhan doonaa turiiduuna shay-an asiidukum ma rabtaan maaragtaane waxaan jannadan ahayn oo iniga maqan oo iniigu daro markaasay mu'miniintii jannada la geliye odhanayaan alam tubayid wujuuhanaa yaa rabbi miyaanad wejiyaalkayga noo iftiimin wa tunajinaa min annaar naartaadiina miyaanad naga badbaadin oo naga ilaalin wa tudkhilna aljanna jannadaadiina miyaanadna siinin ma wax ka maqan intaas oo ka baxsan oo nicmaddan ka weyn baa hadhay markaasaa la odhan doonaa haa fayakshifu alxijaab deedna markaasaa ilaahay kashfigaa ilaahay iska qaadaya xijaabka fama ucطuu shay-an axabba ilayhim min alnadari ilaa rabbihim buu nebigu yidhi ahlaljannaha lama siinin wa xaggowga looga kalgacaylo badan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala jamaalkiisa iyo kamaalkiisa daawashadiisa jannadii dhannayd bay halmaamayaan jannadii bay iloobayaan naciimtii jannada ay halmaamayaan marka ilaahay wejigiisa iyo daatadiisa iyo quruxdiisa iyo kamaalkiisa markay arkaan lidaalika culammadii rabbaaniyiintu waxay yidhaahdeen war adduunyada ninkii janno doonayo waa ilaahay garo ilaahay garo garashada soomaalidu ilaahay ay taqaano maaha ta la doonayo waa garashadii saxaabadu ay ilaahay u yaqaaneen soomaaligu ilaahay waa naqaanaa buu ka odhan laakiin maskiidka markuu ka baxo waxau doonu kaga hadlay dadkeenna maanta waxaad mooddaa masjiidka markay soo galaanna in la yidhaahdo muslim baa tahay dibadda markuu u baxana waxaad mooddaa halkuu kabaha ku gashanaayo ayuu diintiisiina ku reebaa war masaajidka markaad soo gasho si aad ilaahay ugaga baqayso eed muslimiinta u salaamayso eed muslimiinta u ixtiraamayso ee dadka aad ugu naxariisanayso ee miskiidka xaqiisa aad u ilaalinaysid ee laba miskiidka dhexdeeda adduunyo kaga sheekaysan haddaad aragto aad u leedahay war meeshii waa miskiida ilaahay ka xishooda soo ma nidhaada mid maskiidka wax ku iibinaya haddii la arkana waxa ley war meesha waa maskiida dibadda ula bax waxaad iibinaysa qof baahan haddii maskiidka laga arkana waan u naxariisanaynaa diinta masaajidka dhexdeeda aad ku haysatid ayaa la doonayaa inaad dibadda aad ula baxdo diinta ilaahay naga doonayo eed ilaahay aad ugu nasteexayn ee nebi maxamed aad ugu nasteexayn ee a'immada muslimiinta ugu nasteexayn waxa weeyaan waa diinta markaad maskiidka soo gasho aad danaynaysid eed jeceshahay eed qur-aanka akhrisanaysid ee ducaysanaysid ee muslimiinta ixtiraamaysid ee culammada si fiican aad u salaamaysid ee culammada aad wax ka dhegaysanaysid ee miskiidka miskiin markaad ku aragtana aad ugu naxariisanaysid ee maskiidkana dadka aad ku ixtiraamaysid diintaasaa la rabaa inaad dibadda ula baxdo ma aha sheekada dibadda taalla maskiidka la soo gale bal waxaa la doonayaa diinta masaajidda inoo taalla inaan dibadda ula baxno dibadda ku muujinaa laynaga doonayaa masaajidka ayaa leh yaa leh magaaladana hada huwa sida aad u leedahay miskiidkan ilaahay baa leh markaad iman dhar fiican baad usoo qaadan waa soo dahaaro qaadan kabahaaga meel fiican baad dhigan dadkana waad salaami si adaab iyo ixtiraamla maskiidka ku soo gali waa ducaysan oo baahidaada ilaahay baad u sheegan nin taajira ayaa maskiidka soo galoo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisiibuu ku waayey xafiiskiisiina markuu tagana waa laga celiyaa wuxuu yidhi maskiidkeebuu ku tukadaayoo maskiidka halkaa ku yaallu ku tukadaa baa la yidhi masaajidkiibuu buu dhex fadhiistay marka dee ninkii taajirkii dad muxsiniinaas ka jiro ilaahay ku xidhan maogtaha oo ilaahay cilaaqo la leh iska alla barya markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibaddu ku sugayaa ile dhanacu ka soo galay buu arkaye markaasuu wareegaayo markaasuu arkaa ninkoo ducaysanaya haddana u yar ware wareegaayo ninkoo weli ducaysanay oo salaad sunno intuu tukado iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi <laughs> annakay ahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataa ee maxaad gacmaha la taagtaagi manakaad nagaga dhumanaysaa meesha soo bax buu <laughs> ya allah allah yaa muslim taajirku ilaahay buu u baahan yahay miskiinkuna ilaahay buu u baahan yahay madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin dhalinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan ilaahay waan u baahannahay lidaalika masaajidka diinta aad ku dhexaysatid ayaa la doonayaa inaad dibadda ula baxdo oo garataa sidaad masaajidkan aad uga cabsanaysay ilaahay eed ugu dhex baryaysay eed bini aadanka xaqiisana aad iskaga ilaalinaysay ee sheekada adduunyada aad iskaga ilaalinaysay ee haddaad aragtay mid telefoonkii masaajidka dhexdeeda ku hadlaya aad u leedahay war meeshu waa miskiida dibadda ula bax aad u leedahay ayaa la doonayaa bannaanka markaad u baxdana inaad naftaada sidaa u muraaqabayso oo tidhaahdid ilaahay bay arkaayo ilaahay bay maqlaaya yaay arkaayo laa tudrikuhu labsaar wa huwa yudriku alabsaar wa huwa allatiifu alkhabiir khalqigiisa meel kastay joogaan ka u jeeday arkayo waa ilaahay waxba ilaahay kama qarsoodo yaclamu sira wa akhfa waxa laabtaada ku jira waa og yahay walaalkay adiga sirtaynay dhex martay ilaahay waa og yahay safwaan binu umaya ayaa cumayr binu wahab ninka la odhan jiray ayagoo markaa labadooduba mushrikiina oo maka ay joogaan waa zamankii nebigeenna calayh isalaatu wassalaam waqcaddii dagaalkii beder baa laga soo noqday toddobaatan gaaladana waa laga laayay toddobaatan gaalo ana nebigu waa qafaasho u xidho uu qaatay labadanna waa qaraabo cumayr binu wahab inankiisii wuxuu ku jiraa toddobaatanka la xidhay ee loo qaatay buu ku jiraa xilli waqtadahiira ay tahay oo magaalada maka waa magaalo kulula dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeday wada fadhiisteen markaasay ka soo soo qaateen waqcaddii dagaalkii badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka cumayr binu waxab baa yidhi haddaan maanta anigu aan heli lahaa dhibtaa maxamed uu noo geystay iyo guusha maxamed maanta uu naga helay tu aan u adkaysan karna ahine sumcaddii quraysheed buu dilee haddaan heli lahaa maanta dayn laygu leeyahay cid cid cid cid loo raaco ubadkaygaa iga dayacmaan aan ka baqayana cid igi kafaalo qaada haddaan heli lahaa magaalada madiine intoon tago xeeladaan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankaygiibaa iga xidhanoon itusa baan odhan lahaaye moxamed anigaa soo khaarijin lahaa buu yidhi safwaan banu umaya ayaa ka faa'iidaystooo yidhi ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkaygay ka mid noqonayaan daynkan lagugu leeyahayna aniga halay soo raaca buu ka yidhi waa labadoodoo keliya makiiyo madiine masaafada udhaxaysana waad taqaanaan la afar boqol oo kilomitr wuu soo socday aalaadkan zamankan imikaas ku turtuurayne facebook iyo whatsapp iyo balaayo jin ma jirin zamankaas wuu soo socday madiinuu soo galay cumar binu wahab isagoo seeftiisii jeeni qaaran mar alliya marka cumar binu khadaab baa yidhi ma cumeer binu wahab ba ahaa shaytaanu min shayaatiini quraysh weeyaane seeftiina waa kaa jeeni qaaran ee qoorta ku sitee orduu nabiga ilaaliya buuhi nebiga noo ag joogo nebiga ka ilaaliya sal alla alay slam shar uunbuu u socdaa khayr uma socdeen markaasuu ayaa rasuulka loo sheegoo lagu uhi nabi allah cumeer banu wahb baa soo galay magaalada soo saamahan cumeer markaa buu nebigu yihi soo geliya aa loo soo geliyey maxaad u timiday buu ka yidhi waxaan u imiday inankaygii oo asiir oo gacantiina ku jiro inanka agtiina aad ku haysataan inaad ixsaanna ii samaysaanna waan doonayay in lay tusana waan doonayay buu yidhi oo ka wada hadalno markaa markaabuu nebigu ku yihi seeftanaad qoorta ku sidataa maxay tahay haddaan wuxuu idhi qabaxaha allahu buu ihi ilaahay habaad dulleeye seeftane ma waxbay noo tartay buuhi dagaalkii badan iyadoo tan wadano sawdigii toddobaatanna naga laaya toddobaatanna naga soo qafasha naga soo xidhay maa markaabuu nebigu ku yidhi fadhiiso buu yidhi arrinkaa maaha arrinkaad u socoto arrinkaad u socoto anigaa kaaga warrami uu fadhiistay adigiiyo safwan binu umaya saacaddu markay halkaa xilliga ahayd meel heblaayaad fadhiisateen maka markaasaad soo qaadateen dagaalkii beder dhibtii laynii geystay markaasaad tidhi haddaan heli lahaa daynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga iga kafiil noqoto haddaan heli lahaa madiine intoon tagaan maxamed aan kaga soo takhallusi lahaa fursaddii buu ka faa'iidaysto isaguna daynkiina uu kaa qaaday ubadkaagiina uu kuu dayactiray ee arrinkaad u socotay kaabuu ahaaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartida ilaahay baa ilaaliya rasuulku ku yidhi ayaa nabiga uga waramay allah baa uga warramaya markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallaahi yaa muxamed wallaahi baan ku dhaarte ilaaha xaggiisa aad noogu yeedhaysad waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sidaa hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warkaa dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warkaa iga kaa soo horrayso kuu sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto ila allah ilaahay mooyaan ilaahay baa ilaahay baan kugu dhaariyay buu yidhi aniguna waan ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayne tawxiidka iqir buu ku yidhi halkii buu ku qira ilaahay marka waxaa adduunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxaa laabtaada ku jira ka ka warqaba waa ilaahay ishaadan inay wax aragto ilaahay amarkiisay u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisay u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu adiga wax ku tuso ka indha u baahan maaha ilaahay isagaa ka taliya koka tabat yada abi lahab wa tab maa agnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalata xatab imra'atu abilahab ayaa nabigeenna u timid ee calayh isalaatu wasalaam iyadoo dhagax sidata abibakar bay u timid oo halkan fadhiya rasuulkuna waa ag fadhiyaa sal alla alay slam abubakar iyo rasuulku dhinaca isku hayaan markaasay leedahay abubakr aaway saaxiibkaa maanuu ileeyahay naar baad ku dambayni doontaa oo gabaygiisa iigu soo daray gabay bay qur-aanka u haysataa moogta abubakar rasuulkuu eegaa haddaan maanta moxamed anugu aan arki lahaa bay tidhi dhagaxa isagan uste madaxan basho ka siin lahaa bay tidhi markay iska noqotay buu abubakar nabiga saa eego oo yaa rasuula allah mayna ku arkayn may aniga araggaygu arki lahayd baa ilaahay ka qaaday buu yidhi inagu hebel muxuu wax ku arkaa ishu wax ku arkaa baan leenahay may amarka ilahay buu wax ku arkaa dhagtu wax ku maqlaa may dhegtu amarka ilaahay bay u baahan tahay inay maqasho lugtaadu inay socoto ilaahay amarkiisay u baahan tahay khaaliq waa ilaahay marka ilaahay macrifadiisu waa waajib qof kastoo muslima laga rabaa ilahay inu dhab u garto tasarufaadka caalamka ilahay baa iska leeya marka shayga ugu horeeya bini aadamka lagu waajibiy waa ilahay macrifadiisa diintuna naseexadeedu halkaasay ka bilaabantaa lilaah lilaah kun cabdan lilaah ilaahay addoonkiisii oo dhaba noqo khulaasat alqur'aan markay culammadu ka warameen khulaasat aladyaan waxli wixii diin samada ka soo degtay oo dhan khulaasadii waxaa laga dhigay qur-aanka kariimkaa qur-aankii kariimkiiba lasoo khulaaseeyey suuratulfaatixa khulaasadii qur-aanka laga dhigay suuratulfaatixa ayaa la khulaaseeyey labada aayadood bay culimmadu iskugu keeneen iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin khalaas qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii ilaahay jalla wacala waa ka qur-aanka ku lahaa salaadda waanu qaybiye anigii addoonka ayaa kala qaybsanay oo salaaddu waa suurat alfaatixa magaceega weeyaan suuradda faatixada salaad baa la yidhaahdaa faatixaa la yidhaahdaa umma alqur'aan baa la yidhaah sabcu lmathaani baa la yidhaahdaa suuraddaas waa suuradda uu nebigu yidhi waaladii nafsu muxamedin biyadihi maa unzilat fi ltawraat walaa fi linjiil wala fi lfurqaani midluhaa ilaaha muxamed abuuray baan ku dhaartee suuraddaasi suurad lamida mida injiilna kumay soo degin furqaanna kumay tawraadna kumay soo degin qur'aanka kariimkaana suurad lamida kuma jirta buu rasuulku yidhi callaamata ibnuqayim aljawsi raximahullah wuxuu yidhi qur'aanka dhanba markaan eegnay waxa uu sharxayaa waa suuradda faatixada suuradda faatixaduna waxay iyaduna ku soo ururtay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa markuu addoonku uu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim markaad tidhaahdid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu addoonku yidhaahdo ilaahay baa laxamadanii cabdii addoonkaygii baa igu mahadiyey alraxmaani araxiim markaad tidhaahdidna ahnaa calaya cabdi ilaahay baa addoonkaygiibaa i ammaanay maaliki yowmiiddiin markaad tidhaahdidna majadanii cabdii addoonkaygiibaa i weyneeyey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markaad tidhaahdidna ilaahay baa la haadaa baynii wa bayna cabdii taasi aniya addoonkay naga dhexaysa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaad tidhi xamadanii cabdi ilaahay baa addoonkii baa igu xamdiyey alraxmaan araxiim markaad tidhaahdidna alraxmaan waa allihii raxmaddiisu adduunka inta la joogtay khalqigoo dhan ay wada gaadhay weeyaan alraxiim ee naxariistiisa banka qiyaamana muuminiinta khaaska uga dhigay weeyaan ahnaa calaya cabdi addoonkii wii ammaanay buu ilaahay leeyahay maaliki yowmiiddiin markaad tidhaahdidna yowmiiddiin waa yowma albachi waalnushuur maalinka ilaahay milkiga iyo ko iyo talada iska lahaayow markaad tidhaahdidna wuxuu ilaahay leeyahay majadanii cabdi addoonkayga uu weyneeyey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markaad tidhaahdidna ilaahay baa kule haadaa baynii wa bayna cabdii taasi aniga addoonkay naga dhexaysaa waa hagaagi adiguna ay caabud oo addoonkaygii oo dhaba ii noqo anigana kaalmaha gargaarkaaga igu daa sidaan doonaya ii yeel sidaad doonaysana anaa kuu yeelay sirta noloshu halkaa bay ku jirtaa dhoof ha ka raadin qaxooti ha ka raadin hay-ad loo shaqo tagana ha ka raadin waddankeenna keenna uga uga shaqo fiican waa kee waa ka hay-ad u shaqo taga hay-ad buu hebel la shaqeeya hay-ad odaygii islaantii heblaayo hee labadoodii wiil jaamacadday qalinjabiyeenoo hay-ad baa markiiba madaxa qaadatay madaxa horey ahayd buu ka qaadatay yaa miskiin yaa miskiin cabdillaahi binu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruumuu soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo saxaabi jaliila tilmiid min talaamiidi moxamed calayhi isalaatu wasalaam qisiiskii baa ku yidhi ciidanka ninka wata waa nebi maxamed ardaydiisii arday ka mid a ha naga dilin nasraaniyadda u bandhig waxli wuxuu diintaa ku doorsan karana ha la siiyo si nasaarada islaamka ugu socota uu saddun can sabiili illaahi ugu noqdo laakiin waxayna ka warqabin nebi maxamed saxaabadiisu iimaankoogu carabka ma dul yaallo iimaankoogu qalbiguu dul yaallaa halkuu dul yaallaa qalbiga wa alzamahum kalimata ataqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlahaa iimaanka saxaabadu ma aha mid carabka dul yaalla midna adduunyo la dhaafsan kara ma aha waa mid qalbigooga iimaanku fadhiistay weanu ilahay ku tacalluqsan uu u yeedho boqorkii ma kula tahay inaad nasraaniyadda soo gali boqortooyadeedana kala barhkeed baan ku siine markaasuu qoslay wuxuu idhi boqortooyadaada oo dhammaystiran oo waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato haddii halkaa la ii dhigo oo laygu yidhaahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaanan yeelayn buu ka yidhi wallaahi maa facaltu buu yidhi darfata cayn diinta islaamka ka baxo oo iskaga noqo waxaasoo mulkigeena qaado ma yeelaya buu yidhi boqorkii baa ku yidhi dee waan ku dilaynaa dee waaba nin xidhanahay buu yidhi haddaad dilaysaan waa ni xidhanahay ixdaalxusnayeyn bay sugayaan iyaku ima alnasr wa ima ashahaada imaa inay guul helaan oo tamkiinay helaan oo ilaahay gargaarkiisa loo ballan qaado indhahooga ku arkaan imaa inay shahaado helaan ee firdows ay tagaan nolosha adduunyada waxba uma arkaanba waxaa la sameeyey marka boqorkii amar wuxuu ku bixiyey beryo waaweyn oo saliid oo karkaraya ayaa hortoodii la keenay laba ninoo muslimiintii intoo la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la yidhi diinta islaamka ka noqda kama noqonayna bay yidhahdeen markaasaa la qabto labadii ninba sida loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliidoo karkaraya lagu tuura ka warrama subxaan allah isagii baa markaa la dul keenay oo xidhxidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyadda qaado markaasuu yidhi ma qaadanayo lilmaa ka daadatay markaasaa boqorkii lagu yidhi hadduu cabsoodayo waxaan u malaynaynaa inuu gaaloobayo hadda markaasaa loo loo bandhigay nasraaniyaddii o lahay gaalow markaasuu yihi ma gaaloobayo de maxaad la oydaa lagu yihi markii dabka lagu dul keenay dheriga karkaraya hal naf baa iigu jirtaa waa iga baxaysaa mar keliya waxaan tamaniyey jidhkaygaa inta tin ku taalla in la tirin lahaa oo intaasoo ruuxa laygu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halkaa la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoonan haysanoo ka ooyayaa buu ka yidhi af keliya ma aha kumanyaalna fa in laygu abuuri lahaa oo mid walba halkaa intoo la dulkeen ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu ka yidhi boqorkii baa yidhi kan dilgiis wax inoo tari maaye haska sii dayno waayo hay sii ma kula tahay buu ka yidhi madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii dayne markaasuu yidhi magaal baan madaxa ka dhunkadaa isagii baa isla shuuraystay shardi buu ku xidho wuxuu idhi haddii muslimiinta ila xidhan aad ii sii daynaysid haa waan kaa dhunkan haddii kale kaa dhunkan maayo buu ku yidhi markaasuu wa hagaag iga dhunko markaasuu hi magaal baan madaxa ka dhunkada anoo asxaabti nabi maxamed ka mid ah raggaaha wuu sii daynaya soo maahayna waan ka dhunkan ila berriba jihaad baan kusoo celinay kala bixi mayne cajiib asxaabta rasuulku isagii ciidankiisi baa la sii daayey madiinata almunawaray soo galeen cumar binu khadaab baa soo dhoweeyey inuu gaal madaxa ka soo dhunkaday ayaa u sheegay baa la yidhio oh, raggii la socday baa cumar ku yidhi cabdulaahi binu xudaafa ha dhunkan ha salaaminoo ha soo dhowayn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday inakana hee hebel dibadduu u baxay hebel he dibadu u baxay hebel he hebel hay-ad buu la shaqeeyaayo waa iskugu toostay gaal inaad la shaqayso ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan gaalada dhulkooga inaan tagno ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa cumar ku leh gaal madaxa ka soo dhunkaday ha salaamin cumar baa yidhi balukaadii ha waraysteen siday ku dhacday inaad nin gaala madaxa ka dhunkataa wuxuu ihi ku soo daayay buu yidhi si markaa cuqdadii yareeda qalbiga u gashay uu cumar uga bi'iya buu yidhi xaqun calaa kulli muslimin an yuqabila ra'sa cabdillaahi bnu xudaafata wa ana abda'u bidalika buu yidhi qof kasta oo muslima waxaa xaq ku a ah, buu yidhi cumar in maaragtana cabdillaahi bnu xudaafo uu madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yidhi anigana ka bilaabaya ilaahay bay ku xidhnaayeen islaamnimaday ku xidhnaayeen addoomin addoommo waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay sidii ilaahay doonayay markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay siday doonayeen marka noloshan adduunyada macaankeega raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey ee quluubtoodu taacadda ilaahay iyo dikriga ilaahay ay ku xasilayso ilaahay baa yidhi alaa intabihuu ilaahay baa inoo nasteexaynaya ilaahay baa inoo yeedhaya ilaahay baa inoo khayr miiraya walaa yunabbi'uka midlu khabiir fas'al bihi khabiiraa waman asdaqu min allahi qiila ilaahay baa kuu warramaayoo kule war qalbigiinaasi wax kale ku xasili maayo aniga macrifadeedu qalbigiinu ku xasilayaa qalbigu salaaduu ku raaxaystaa qalbigu qur-aanku ku raaxaystaa qalbigu dikriga ilaahay ku raaxaystaa qalbigu taacadda ilaahay ku raaxaystaa naam nin a'immada muslimiinta ka mida ayaa oran jiray khamsun min dawaa'i qalbi shan ayaa qalbiga bini aadanka dawaysa tilaawata alqur'aani bitadabbur qur-aanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakur iyo qiyaamaleyl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado wa tadaruc cinda asaxar iyo wakhta asaxar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wacalaa lala munaajoodo wa khalaa'u lbadni iyo calooshaado mar walba madhnaata waa kathratu siyaam bay culimmadu leeyihin inuu qofku soonkiisu bato wa mujaalasatu saalixiin dadka war wanaagsano shantaasay culimmadu yihahdeen qalbiga daweysaa tilaawat alqur'aani bitadabur iminka inaga qur-aanku sha allah waan iska akriyeena tadaburkii baa inaga maqan asxaabta rasuulka radia allahu canhum laga yaaba hal aayadoo qur-aana sida habeenka ugu celcelinayaan buu waagu u baryaaye wabada lahum min allahi ma lam yakunuu yaxtasibuun sufyaan athawri raximahullah aayaddaa qur-aanku habeenkii markuu salaatuleilkii xidhay markuu gaadhay wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaysan ilaahay ka malaynayn ayay kala kulmeen banka qiyaame hadduu lahaa khayr baan wataa may khayrkiisii maaha arrintu way ka weyn tahay salaad baan wataa salaadda waa lagu badbaadayaa laa shaka laakiin muuminku halkaa markuu banka qiyaame ilaahay hor joogsado salaad iyo soonkiisii eegi maaye ilaahay raxmaddiisa buu maanta eegaya qofka muuminku ilaahu raxmaddaadi unbuu leeyahay aayaddan qur-aanku ugu baryay abi bakr sidiiq radia allaahu canhu markuu nabigeenu xanuunsado xanuunkii la dhacay ayaa nabiga lagu yidhi salaaddii baa taagan nebi allow markaasuu nebigu yidhi abubakar u sheega ummada salaadda ka bixiye caaisha radia allaahu canha oo ag taagnayd nebiga ayaa ku tidhi inna aba bakrin rajulun raqiiqun abubakar waa nin qalbi jilicsan weeyaan idaa qara'a alqur'aana halabahu lbukaa hadduu qur-aanka akhriyana oohintiisa ayaa qur-aanka ka haalib noqota wa hada cumar alfaaruuq radia allaahu canhu salaata leylkii habeenkii markuu masjidkii nebiga soo galay wuxuu arkay inan yar oo suuradda tuur ku tukanaya qiyaamo leylkii qur-aankiisii buu dhegaystay markuu gaadhay yar kii yaraa inna cadaaba rabbika la waaqic cadaabka rabbigaa waa kii dhici doono weeyaan aayadda cumar markii uu gaadhayna dhulkuu ku dhacay cumar binu khadaab intoo la qaaday ayaa gurigiisii la geeyey bil ku dhan buu xanuunsanaa xanuunkiisu meeshuu kaga yimid yimidina lama ogeyn miqdaad radia allaahu canhu saxaabigii la odhan jiray miqdaad ibn alaswad habeenkii markuu xaaskiisa ag seexdo bay tidhi sidaasuu u galgalan jiray sidaasuu habeenka u galgalan jiray sidaas markaasay ku tihi war maxaad la galgalan maad bugtaa maad seexatidaa markaasuu odhan jiray cabsida xasuusta aan xasuusanaya naarta jahannama ayaa hurdadii raaxada iga qaaday buu odhan jiray yakhaafuun qur-aankay akhrinayeen iyaku laakiin tadabbur bay ku akhrinayeen tafakur bay ku akhrinayeen laga yaabo hal aayad oo qur-aanah habeenkaa dhan inuu ku soo jeedo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kii abibilaal baa u yimid dee salaaddii markay gaadhay yaa rasuulullah salaaddii baa lagaa sugayaa waa nebigoo lilmada ka daadatay maalintaas garhkiisii intay dhaaftay laabtiisii qoysay halkii wejiga u dhulka ku hayan way qoysay markaasuu nebigu ku yidhi yaa bilaal xalaytoola aayadahan qur-aanka igu soo degay weylun liman qara'ahaa walam yatafakkar ina fi khalqi asamaawaati waalardi la aayaatin liuli lalbaab aladiina yatafakkaruuna fi khalqi asamaawaat ilaa aakhiri surati aali cimraan aayadahaasa xalay igu soo degay buu nebigu yidhi ninka aayadaha akhriya enan tadaburinan tafakurinna kaasi uu khasaaray buu rasuulku yidhi tadabbur saddex camal markaad hayso haddaad qalbigaaga khushuucaad ka weyday bay culimmadu idhaahdeen qalbigaagaasi uu dhinsan yahay orada soo daweeye qur-aanka markaad akhriyayso iyo salaadda markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid qur-aanka markaad akhriyaysid iyo salaadda markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexdaa marxalo markaad ku jirtid haddii ilmadu ay kaa daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimmadu leeyihin qalbigaas uu bukaaye qalbigaas uu bukaayo bukaaya qalbi xanuunsana ilahay aan la horteginin qiyaam alleyl waa sima waa simaau saalixiin in habeenkii la kaco allah ina siiyo kulligeen kii ka hadlaba dee kii sifaadku u wanaagsan nagala hadla ha u malin inuu isagu sidan yahay may hadalkaan waxaan uga hadlayaa inay aniga nolosheyda yimaadiin baan doonayaa iimaanka waxaan uga hadlaa iimaanku inuu i ziyaadaan doonayaa salaada waxaan uga hadlayaa salaad xaqiiqa ilaahay inuu siiyaan doonaya sifaatka u wanaagsan waxaan uga hadlayaa sifaatka ilaahay inuu siiyayaan doonaya wallaahi umaan fadhiisanad inaan wacdiyo anigu waxaan halkaa u fadhiisan naftayda inaan wacdiyo qiyaamuleyl xasan albasri raximahu llah nin asmara buu ahaa oo laakiin wejigiisa nuur ka baxayo markaasaa lagu yidhi ya sheekh yaa abaa saciid baa lagu yidhi yaa abaa saciid yaa abaa saciid waa sidee baa lagu yidhi dadka waad ka nuur wuxuu uhi saacadahay saacadaha ay hurdaan ayaan ilaahay la munaajoodaa buuhi anigu ma doonaysaa wejigaagu inuu nuuro haa saacadaha dadku ay hurdaan kacow walow laba rakcad ha noqotay laba rakca tuko walow rakcadda witridana ku darood witrigada dib u dhigo markaasaa shurafaa nnaas dadka maalqabeennada iyo dadka madaxda iyo dadka tujaartu ay dhaleen iyo wujahaau naas baa iman jiray majliskiisa waxaa lagu yidhi yaa xasan yaa ayuha alimaam dadku agtaada maxay ka soo doonaan baa lagu yidhi madaxdao dhan baa ku imanayse wuxuu yidhi waxay haystaan baan ka kaaftoomay waxaan haystana waa u baahdeen buu yidhi waxay haystaan baan macnaa adduunyadooda ma qiimeeyo anigu lacagtooda ma qiimeeyo qabyaaladooda ma qiimeeyo siyaasadooda ma qiimeeyo anu ilaahay baan qaabilay cilmiga ayaan u jeestay aakhiradaan u jeestay diintaan u jeestay jannadaan u diyaargaroobayaa naar baan ka cabsanaya ilaahay xaggiisaan u dhaqaaqay markaa waxay haysteen markaan faraha uga qaaday waxaan haystanaya kaa u baahday buu yidhi watadaru cinda saxar muminka waxaa laga rabaa habeenkii saacadaha wakta saxarka inaad ilaahay la munaajooto munaajaat waa maxay munaajaat ya allah ya allah albaab kasta u xidhmaya albaabkaagaa furan ilaahu naxariistaadaan u baahanahay waa saacadaha ilaahay jalla wacalaa uu nebigu sheegay samada adduunyadu u yimaadaa nusuulan kamaa yaliiqu bijalaalihi markaasuu ilaahay odhanaya ayaa wax weydiisanaya han siiye ayaa toobadkeena toobadda han ka aqbale ayaa dembi dhaaf doonaya dembigiisa han dhaafe haddaan saacadaha kacna ka warramo ilaahay barino soo baahi ma lihin saacadahaas munaajaat habeen ayuu nebigeennu sal alla alay slam markuu qiyaamkii uu bilaabay ayuu nebigu laba aayadood oo keliya siduu ugu celcelinayey ayuu waagu ugu dilaacay rasuulka in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim rabbi inahunna adlalna kaiira min annaas faman tabicanii fa innahu minii waman casaanii fa innaka gafuurun raxiim labada aayadood aayadna waxay ku jirtaa suuratu lmaa'ida awaakhirkeega aayadna waxay ku jirtaa suuratu ibraahiim laba nebiyo ululcasmiya hadalka banka qiyaama ay ku odhani doonaan ilaahay hortii tabaaraka wa tacaala ayuu nebi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa nebiyullaahi ciisa calayhi salaam banka qiyaama marka la joojiyo isagii hooyadii ee la keeno reer bani israa'iil oo wixii isaga dabadii yimiday oo dhan isagii hooyadii qaarkood ilaahay ay ka dhigteen ee caabudayeen ayaa banka qiyaama la keeni deedna waa ka ilaahay weydiini doona odhani doonaa yaa ciisa bna maryama a anta qulta linnaas ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah nebi ciisow yaa ciisa xataa yaa nebiy allah la odhan maayo yaa rasuulullah la odhan maayo yaa ruuxullaahi la odhan maayo ciisa bna maryamow war yaa ciisahan ina maryamow baa la odhan doonaa maadaa ku yidhi reer bani israa'iil anigiyo hooyaday alla sokadii ilaahay naga dhigto nacabuda maadaa ku soo yidhi qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in qultuhu faqad calimtah taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsik inaka anta callaamu اlguyuub ma qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu allaha rabbii warabakum وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بنكا قيام النبي عيسى اسكب بري يا أولياي مي إله حمان ذيك كهفا كما أورنا نقول أمر كي أذي ديبتو من نقول قرسي إيه أها ربي جي iyo rabbigiinu waa allah ilaahay hana wada caabudno laakiin yaa rabbi waxaan kuu sheegayaa intaan adduunyada joogayna marag baad iga ahayd oo adaa ila joogay oo i arkaayoo i maqlaayey oo waxaan ku lahaa maqlaayey oo waxay igu samaynayeena u jeeday laakiin markii adduunyada aad iga soo qaadayna adigaad adigaad maaragtaana arkaayey ee haddaad cadaabaysana waa addoommahaagii haddaad u naxariisanaysana amarka ah adiga iska leh erayga nebi ciise banka qiyaamo uu odhan doono ayuu nebigeenna muxamed alayhi salaatu wasalaam ku salliya rasuulkeenna ayuu nebigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam naxariisu ummaddiisa u naxariisanayo damqashuu nebigu ummaddiisa u damqanayo erayadaasuu nebigu habeen dhan ku soo celcelinaya habeen dhan uu lahaa yaa rabbi haddaad haddaad cadaabaysana waa addoommahaagii yacni quraysh quraysh maantoo dhan baan quraysh ku jowlaynayey midmid baan u ziyaaranayey majaalistoodaan ugu tagaayay fagaaraha ayaa kala hadlaayey waan kulmiyey waan u bandhigay risaaladaadiiye waxay igu yidhahdeenna waad arkayso waad maqlayse haddaad cadaabaysana waa addoommahaagii haddaad u naxariisanaysana amarka adiga iska leh ereyga nebi ciise banka qiyaama uu odhan doono ayuu nebi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa rabbi inahunna adlalna kaiira min annaas waa ibraahiim calayhi asalaam ayaa isaguna yidhi yaa rabbi asnaamtani addoommahaagii in badan bay lumiyeene xaqii ka weeciyeene faman tabicanii fa innahu minii ka anigay raaca ee caqiidadayda iyo diintayda iyo milladayda igu raacana ilaahu waa macayge aniga kaa ila yeel waman casaanii fa innaka ghafuurun raxiim ka icaasiye amarkayga diidana dhaafe naxariis badan baa tahay buu ka yidhi ibraahiim calayhi salaam aayaddaasna nebiguu ku celceliyey ilaa uu ilaahay jibriil soo diru yidhaahdo yaa jibriil u teg muxamed calayhi salaatu wassalaam addoonkaygii muxamed u teg waxaad ku tidhaahdaa war rabbiga uu og yahaye maxaad la ooyaysaa markaasuu nebigu uhi yaa jibriil ummatii ummatii yaa jibriil ummaddaydi ummaddaydii bal u fiirso tadarucu waa kaas faadmo uma ooyaayo safiya uma ooyaayo awlaaddiisa uma ooyaayo caaisho dadka ugu jeclaa uma ooyaayo abu bakr oo asxaabta ugu jeclaana keligii uma ooyaaye rasuulku wuxuu u ooyaa ummadiisoo dhan yaa jibriil ummati ummatii waar ummaddiis waayo min maalintii nabigeenna la soo saaray alayhi salaatu wasalaam ilaa qiyaamaha qof allii qofka adduunka imanayoo dhan waa ummadii nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ummat ijaaba waa ummat aldacwa muslimkuna waa ummat alijaaba muslimku waa ummat alijaaba gaaladuna waa ummat adacwa ummaddii dacwadda la gaadhsiin lahaa waa gaaladaa maanta inagu ciyaaraysa sida kubadda inoogu ciyaaraysa innaguna aanu haysano inay wax haystaan inay liibaaneen inay raaxaysanayaan inay u gaadhay baad u haysataa may yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum haafiluun darhum yaakuluu wayatamatacu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun qur-aankaa ilaahay ku sheegay qur-aanka ma haystaan raaxo horumar ma haystaan raaxadii adigaa haysta amnigii adigaa haysta arsaaqadii xalaasha lahayd adigaa haysta ummadnimadii adigaa haysta diintii xishoodka iyo kala dambaynta ku baraysay adigaa haysta diinta xaqa ilaahay kuu sheegaysa xaqa waalidka kuu sheegaysa xaqa jaarka kuu sheegaysa xaqa islaantaada kuu sheegaysa xaqa ilmahaaga kuu sheegaysa xaqa saaxiibkaaga kuu sheegaysa diintii cadaaladda iyo kala dambaynta iyo iska warhaynta ku dhisnayd adigaa haysta adigii naxariista la raba inaad noqotidna waad indhasarcaddo waa lagu sixray waxaad leedahay iyo kaa wax haysta saasuu leeyahay muslimkii maanta mid baa xashkeed usii socday mid xashku tegayay war adiga xashka usii socdee duco duco ducaan kuu guntanaya carafa igu xasuusa buu yidhi waa qiso dhacday haye maxaa kuugu duceeyaa carruurtii laba jaamacadii way ka baxday shaqay heleen laba iskooladii ku dhacday oo viisa dibaddaan u xereeye ilaahay kuwaana inuu viisaha u dhib dhoofaan iigu soo ducee buu yidhi carafo ka soo ducee qalbigeeni halkuu jiraa ummaddii la doonayay ummaddayna u naxariisato u damqato ayaa waa la indhehayni wastarhabuuhum wajaa'uu bisixrin cadiim waa layna sixray waxaana gacmaha ku sina laynagu sixray mobilka facebook baa lagugu sixray balaayooyinkan caalamka maanta lagu shaydhiyey ee ummaddii oo dhan oday iyo islaan iyo inan iyo ilmo yar cuquusheenni iyo qalbigeennii qaatay ayaa ummaddii maanta waxaaba laynagu sixray bal dad aqal wada galaya oo iska warhay ka warrama oo wada tashanayn oo iswaraysanayn waa lagu seexay halkii la doonayo inaad adigu naxariis noqoto nabigeenna sal alla alay aslam tadaruciisu wuxuu ahaa yaa rabbi ummatii ummatii ya rabbi ummatii jibriil alayhi salaam ayaa ilaahay soo diruu ku yidhi yaa muxamed wuxuu rabulciza ku yidhi innaa sanurdika fi ummatika walaa nasuuka innaa annaku sanurdika fii ummatika ummadaada waa kaa raallin gelin doonaa insha allah waxaad ku raalli noqoto ayaan ummadaada ka yeeli doonaa kuguna dhibi mayna baa ilahay guri kuguna dhibi mayno yacni wax adiga aakhiro ku dhib dhibgeliya ummadaada kaba yeeli maynaba sidaad jeceshahay inaan ummadaada u qabanno ayaan kugu qabanayna weeyaan waa raalligelin ilaahay uu nabigiisa raalli gelinayo sawfa yucطiika rabbuka fatarda waa raalligelin weeyaan halkii nabi muuse calayhi asalaam markuu ilaahay la munaajoonayay la yidhi wamaa acjalaka can qowmika yaa muusa qaala hum ulaaya calaa aharii wacajiltu ilayka rabbi litardaa muuse calayhi asalaam inuu rabbigii raalligeliyo uu u soo degdegay laakiin nebi maxamed ilaahay siiba ku leh wala sawfa yuctiika rabbuka fatardaa muuse calayhi asalaam waa kii lahaa rabbi ishrax lii sadrii in risaaladda iyo diinta qalbigiisa loogu sharxo ilaahay ilaahaybu weydiistay walaakiin nebi maxamed isagoon ilaahay weydiisan ayaa ilaahay ku yidhi alam nashrah laka sadrak ibraahim calayhi asalaam walaa tuqsinii yowma yubcahuun yaa rabbi maalinka qiyaamaha ee dadka la soo saarayo aabbahay gaalnimadiisa ha igu hoojin buu lahaa nebi maxamedna ilaahay baa ku yidhi yawma laa yuqsi allaahu annabiya waaladiina aamanuu waa maalinta ilaahay nebigiisa iyo mu'miniinta ilaahay uunan hoojinaynin nebi ilaahay baa nebi maxamed wartay qur-aanku waa cajiib lafdiga yaa xarfu nidaa bisiiqati nidaa kuma soo arorin baa lahi ya moxamed halkan qur-aanku yaa ibraahiimu qad sadaqta aru'ya yaa nuuxu qad yaa nuuxu qad jaadaltana yaa nuuxu inahu laysa min ahlika yaa muusa ini istafaytuka cala annaas yaa ciisa bna maryam a anta qulta linnaas yaa zakariya inaa nubashiruka yaa yaxyaa khud ilkitaaba biquwa laakiin qur-aanka yaa muxamed kuma taalo yaa ayuha alnabiyu yaa ayuha almuzammil yaa ayuha almudathir yaa ayuha alrasuulu taah maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa yaasiin waalqur'aani alxakiim qur-aanka ilaahay jalla wacalaa tashriif uu nebigiisa sharfaayo yaa ayuha alnabiyu kan kii aan doortayow yaa ayuha alrasuulu kii anigu aan dirtayow yaa ayuha almudathir kan isdadaya isduuduubayow yaa siiba alqur'aani alxakiim waa tashriif haddaad maqasho qur-aanka oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay tabaaraka wa tacaala kunniyaddu isagu u bixiyey oo ugu yeedhayo waa sharfin ilaahay nebi maxamed uu sharfayo weeyaan nebigaasaa ilaahay ummaddiisii naga dhigay nebi dareenkee leh nebi ummadnimo ku fikiraya nebi caalamka u damqanaya min maalinkii la soo saaray ilaa saacadda qiyaamadu ay imanayso waxa bashar imanayuu nabigu lahaa yaa jibriil ummati ummatii yaa jibriil ummadaydi ummadaydii innagana maanta muslimiinti maanta xaaladooda ka warama dowlad dawlad baa lagu kala qaybiyey gobol gobol baa lagu kala qaybiyey qabiil qabiil baa lagu kala qaybiyey reer reer baa lagu kala qaybiyey inan iyo abtigiibaa madaxa laysku geliyey dunyadu addunyaa tufariq addunyada ummadda way kala geysaa addunyada ummadda iskuma keento ummadda iimaanka isku keena ummadda diinta isku keenta ummadda maxabadda ilaahaybaa isku keenta ummadnimada diinta islaamka isku keenta ummadnimada walasawfa yucطiika rabuka fatardaa tadaruca nabigeenu sidaas u ahaa tadaruc cinda saxar saacadahaasuu nabigu odhan jiray yaa rab yaa rab wayaa layta abi bakr muxuu odhan jiray isaguna maxay hooyaday ii dhalaysay cumar binu khadaab baa odhan jiray way shimbirkaa duulay maa noqda waayo la xisaabi maayo shimbirka qiyaamaha waa abubakar iyo cumar yaa laytanii lam talid um cumar lam talid um cumar cumar hooyadii maxay u dhalaysay abubakar baa harki jiray awr daaqaya awrka amaan iska ahaadaa buu odhan jiray la xisaabi maayo isaga tadarucoogu xilliga saxarka waqta saxar saasay ilahu la munaajoonayeen gabadh saalixada oo la odhan jiray rixlat alcaabida raxmatullaahi calayha habeenkii ninkeeda markay u timaado ee isku soo qurxiso isku soo hagaajiso ee cashada u diyaariso ayay ku odhan jiray ayay ku odhan jirtay yaa sayidi maad ii baahan tahay markaasuu odhan jiray maya caawa anna waan daallanaho waa iska jiibsanayaaye adiguna iska seexo markaas ay fasax ka qaadato ay aragto weliba ninkeyga inuu gamcay ayay dharkii quruxda badnaa intay iska dhigto ayay dhar suufa intay xidhato aqalka meel yaroo dusha sare ay ku lahayd intay u baxday bay odhan jirtay ilaahii qad qaarat innujuum ilaahi ilaahii yaa ilaahii ilaahaygiyow xidigihii waa ku way daadanayaan boqorraduna albaabadoodii hoostay ka xidheen habeenkiina uu soo madoobaaday qofba qofkuu la jeclaana sariirta dusheedu kula keliyoobe yaa rabbi anigu adigaa ku jecelahay albaabka raxmaddaada iga furbay odhan jirtay yaa rabbi yaa rabbi anigu adaan ku jeclahay laytaka tardaahu walanaamu khidaabu walaytaka taxlu walxayaatu mariiru yaa layta aladii baynii wa baynaka caamirun wa baynii wa bayna alcaalamiina kharaabu إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب رابعة العدوية رحمة الله habeenkii iyaduna saacadaha dambey kici jirtay ay odhan jirtay laytaka tardaahu waalanaamu khidaabu yaa layt woogaygee khasaarayo khasaaraye yaa rabbi adigu maad raalli iga noqotidaa makhluuqa kale hab ay cadhoodaane yaa rabbi adigu maad ii macaanaatid oo munaajaadkaagu muu ii macaanaado oo salaaddaadu ma ii macaanaato oo qur-aankaagu muu ii macaanaado oo taacaddaadu ma ii macaanaato oo dikrigaagu muu ii macaanaado nolosha inta kale habay igu qadhaadhaatee yaa rabbi adu haddaad raalli iga noqoto bay tidhi waxaan garanayaa wax waliba inay ii hagaagayaan waxa adduunka dulyaalana waa turaab turaabna turaab unbuu ku noqdaaye gaadhiga quruxda badan arkaysa maxaa laga sameeyey turaab qasriga dhisan waxaa laga sameeyey turaab dharka quruxda badan le waa turaab gabadha quruxda badan le waa turaab ilmahaagu waa turaab lacagtaadu waa turaab cuntada macaan waa turaab wakullu aladii fowqa turaabi turaabu yaa laytanii kuntu turaaba waxa lii waxa adduunka dul yaalloo dhan waa turaab turaabna waa lagu celin doonaa minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa baa ilaahay yidhi ayuhaalbashar basharkan hadlayee socdow adigaagan dhan jidhkaagan dhan lafahaagan iyo dubkaagan iyo dhiiggaagan iyo malaxdaadan iyo uuskaagan ciiddaasaan naga samaynay baa ilaahay yidhi ciiddaana nagu celini doonaa mar dambana ciiddan iga soo saari doonaabaa ilaahay yidhi idaa saxa minka lwudu bay tidhi yaa rabbi waxaan garanayaabay tidhi haddaad adigu iga raalli noqoto ood i jeclaato wax igu adkaanaya nolosha adduunyada maba jiraan sirta nolosha waa taas waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa umuurtiisa oo dhan baa ilaahay leeyahay waxaan ka dhigaynaa fuday nolosha kugu adkaan mayso qof kasta maanta warayso noloshaan fahmi lahay buu ka faqiirkii u teg noloshaan fahmi lahay taajirkii u tag noloshaan fahmi lahay madaxii u tag noloshaan fahmi lahay milyoneerkii u tag noloshaan fahmi lahay kii miiga joogay noloshuu fahmi laayahay kii magaalo joogay noloshuu fahmi laayahay kii afrika joogay noloshuu fahmi laayahay kii qaaradda u tallaabay qaaradaha gaalada noloshuu fahmi laayahay kii dayaxa tegey noloshuu fahmi laayahay nin baa maalin dhaweyta qiso cajiiba ii sheegay laba kun iyo toddobiyo tobankii wadanadan la isku yidhahdo g twenty g labaatanka wadan ee adduunka ugu warshada badan maalqabeenadoodiibaa shirku waddanka janeef laydha ba iskugu yimaadeen dhakhtarba dhakhtarku ka oqoon badnaa caalamkana way ku casuumadayeen shirkii waxay idhahdeen raggani waa raggii adduunka ugu dhaqaalaha badnaa nin walba buu diyaarada leeyahay rag waxaa ku jira waddanno dhan ka maal badan waddanno dhan qaar baa lix waddan ka maal badan lix dowladood isku teeda buu qaar ka dhaqaalo badan yihiin waxay leeyiin laakiin raaxo ma hayno maxay idhahdeen raaxo ma hayno dawooyin badan waad hesheen annaguna waxaan diyaar la nahay inaan nin maalgelinno ee waxaad keentaan cimriga bini aadamka sidii loo biirin lahaa daawadeedii doondoonkeena bay idhahdeen cimriga waxaa raaxadii naga qaaday waa dhimanaysaa taasaanu hor taagan gabowgii waa la tacallaa bay idhahdeenoo dawooyin iyo sboor iyo waxbaan samaynaa bay idhahdeen haye iyo cunto fiican iyo laakiin tanna hor taaganeen habeenkii ka seexan laanahay waa mawdkii mawdkii xal u keenaa ma keeni karaan hor ma keeni karaan ma keeni karaan ma keeni karaan sirta nolosha adduunka ninka helay maanta waa ninka ilaahay macrifadiisa helay sida rabbigaa kaa doonaya adigu yeel nolosha adduunyada ilahay baa ku fudaydin ma fahmi waayaysid nolosha adduunyada markaas ajiib wallaahi nabigeenu sal alla alay slam meel yar buu inaga tusa meel yar xadiis fi saxiixayn meel yar fi sunan saxaabi baa nebiga u yimid or yaa rasuul allah markaan ilaahay aan baryaayo salligaaga salligaaga ducadeeda markaan afar u qaybiyo qayb baan ka dhigaayo ka warran buu ka yidhi markaabuu nabigu ku yidhi waa khayr haddaad ka ka kasii khayr badan bal xadiiska dhegaysta markaasuu saxaabiga yidhi saddex marka loo qaybiyo salligaaga qayb baan ka dhigi buu yidhi labana dee anna bashar baanoo muraadkayga in ilah u sheegan markaa buu nabigu yui waa khayr fain zidta fa huwa khayrun laka haddaad biirisana kaa ka sii khayr badan markaasuu yihi saddex markaan u qaybiyo laba qaybood salligaagaan ka dhigi midna anaa baahidayda ilah sheegan waa khayr buu nabigu ku yidhi haddaad ka siyaadisaase kaaga khayr badan haddana wuxuu yidhi sidaas markaasuu saxaabigii yaabo wuxuu yidhi hadduu arrinku sidaaba yahayba ducadaydii dhannayd ba intuun halkaa iska dhigo ayaan salligaaga ku bilaabi salligaagana ku dhammayn marka buu nabigu ku yidhi idan tukfaa hammuka wa yukfaru laka dembuka buu ka yidhi haddii markaad gacmaha ilaahay hortaagto ducadii dhannayd aad salligayga ku bilaabdo salligaygana aad ku gabagabaysidba waxa li wixii adduunyada hami aad lahayd oo dhan waa lagu qabtay waad heshay dembigaagina waa la dhaafay rasuulku ka yidhi sirta noloshu ma tahay misama halkaas laakiin indhihii lagu arkay allah ina siiyo indhihii khayrka lagu arkaayey ee qur-aanka lagu arkaayey ee salliga nebiga lagu arkaayey qiimihiisa ee ducooyinka nabigu na siiye lagu arkaayey indhahaas waa indhaha qalbiga allah inoo furo waxa uu nebigu ninkaa ugu jawaabay bal dhegayso haddii ducadaadii dhannayd aad salligayga ku soo koobtid adduunkan dusheeda wixii hami humuum aad lahayd hamiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata uu xal u raadinaayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa uu doonayo labadaaba waad heshay buu rasuulku ka yidhi aakhirana taqaana qofka muslimka wax haysta wuxuu ka aakhira markii la hor joojiyo ilaahay waxau ka cabsi qabaa waa maxay war muxuu ka cabsi qabaa waa dembi dembigiina waa lagaa dhafay buu rasuulku yidhi waa salligii nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam ayuu nebigu noogu sheegay sirta adduunyada nolosha inay halkaa ku jirto ee sirtii aakhiraba adduunyadana wixii hami aad lahayd oo dhan hamiguna waa labada labadaay dhegaysi waa niigu celine waa mashkilad ku haysata adiga oo xal aad u raadinaysid iyo xaaje aad leedahay oo cid kuu qumisa aad doonaysid ilaahay baa kuu dabooli mashaakilkiina ilaahay baa kaa faydi xaajadaadina ilaahay baa kuu qumin aakhirada hamiga ugu weynee qofka muslimka hor yaalla uu qof walba ka baqayana waa maxay waa dembi dembigiina waa lagaa dhaafi buu rasuulku yidhi waa salliga nebiga fanugsir nabigeenna moxamed calayhi isalaatu wasalaam salligiisaan badinaynaa salligiisu waa munaajaat culammada islaamka qaar waxay idhaahdaan ma ilaahay la xusaaya fadli badan mise salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam qaadi cayaad raximahullah fii kitaabi shifaa bitacriifi xuquuqi lmustafa wuxuu ku sheegay salligaa laysku raaca inuu fadli badan yahay ma daliilu calaa dalika baa lagu yidhi waxay yidhahdeen culammadii fuqahada ahayd ee ilaahay nuuraaniyadda uu siiyey subxaana allah markaad tidhahdid buu nebigu geed baa jannada lagaaga beeraa alxamdulilah markaad tidhaahdid geed baa jannada lagaaga beeraa laa ilaha illa allah markaad tidhaahdid geed baa jannada lagaaga beeraa allahu akbar markaad tidhaahdid geed baa jannada lagaaga beeraa walaakiin salliga nebiga u soo noqo man sallaa calaya salaatan waaxida salla allaahu calayhi biha cashara maraat ninka aniga mar igu salliya buu nebigu yidhi ee ilaahay naxariisiyo darajad ii weydiiya isagana toban jeer buu ilaahay u naxariistaa geed jannada lagaaga beeray iyo toban jeeroo ilahay kuu naxariista kaa fadli badan lidaalika nuktir salawaat annebi calayh isalaatu wasalaam waa inaan salliga nebigeenna badinaa waa inaan munaajaad saacadaha dambeyn ilaahay la munaajoonayno waa inaan nabigeena ku sallinaa calayh isalaatu wasalaam waa inaan wixii nebigeenna ku weynaa innagana waa inaan nagu weynaadaan saalixiinta la fadhigooga iyo soonka in la laazimo sifaadkaasi qofku hadduu ku dadaala bay culimmadu leeyihiin biidni illaahi tacaala qalbigiisa uu nuuri wa mujaalasatu saalixiin dadka war wanaagsano lala fadhiiso culummada la fadhiiso oo xalaqaadka ka gal oo jamaacadada ilaahay darti u socdee maalkooga naftooda bixinaya diinta ku bixinaya ayay la fadhiisanayaan masaajid bay fadhiisanayaan maskiid bay jamaaca ku tukanayaan maskiid bay ummadda ugu yeedhayaan maskiid bay ku ictikaafayaan afar bilood markay jamaacadada khaarijiintu ay baxaan ee dacwadda u baxaan masaajidda sida loo camiray soo baranayaan ummadda maskiidkay ku soo xidhayaan iyagii kii maskiid bay ku xidhmayaan bixidan la baxayo muddada ha eegine muhiimadda loo baxay horta eeg dad saalixiinaad raacaysaa saalixiina ah. laa nusaki cala allaahi axad laakiin dad ku soo talogalay inay naftooda islaaxiyaan walaalahoodna ay soo baraarujiyaan masaajidda mahjuurka ee maanta ummaddu ay ka hijrootay in masaajidda ay camiraan wallaahi jamaacadada waxaad arkaysaa tuulooyinka markay ku baxaan masaajidda qaarkood digada adhiga iyakaa ka xeedha digada adhiga iyakaa ka xeedha bari tuulo aan tagnay masaajidkii markaan tagnay imaamkii maskiidka sida ilmaha yar marka la yidhahda iskuulkii dugsiga waa lagu fasaxay oo toddoba cishaa ciyaalka la fasaxay marka la yidhaahdo siduu ilmuhu u farxo ama imtixaankiibaad baastay marka la yidhahdo siduu u farxo ayuu markuuna arkay ninkii sheekh uu farxay uu kacaa fadhiistay waa tuulo yar markaasuu jamaacadda shaha u soo kariyey biyuu u keenay maalintaan ka guuraynay tuuladiina si la yidhi ilmo yar layidhi hooyadaabaa kaa dhimatay buu u ooyey waa ka tegi kari weyne sheekh maxaad loo weysaa lil maa ka daadanaysa wuxuu yidhi miskiidkaynii ooyi doona buu yidhi saddexdaa cishadii la joogteen salaadii jamci baad ii camirteen dadkii baad masjidka ku soo xidheen xalaqadii baad asaasteen um, taariku salaagii baa masjidka soo galoon anigu aan keeni kari waayey masaajidka inii ooyi doona buuhi haddaan awood yeelan lahaa maanta halkaasaan nagu dhexrin lahaa buuhi yaa muslim jamacadada khaarijiinta iyo dacwadda alxamdulilah iniku waad dhagay inaad dhegaysataan baad u timaadeen laakiin anu culimmada waxaan ku yidhi war berigii horaa soomaalidu odhan jirtay wadaad wadaad wacdiyey wax isiibaa xigta wadaad tabliiqa hadduu miskiid ka wacdiyana waxaa xigta ayaa ilaahay dartii u baxaya taa waad ka malayn ya bixitaankaasi aad baad uga naxaysaa haska dhaafna markaa man yu'wiinii man yansurunii xataa uballiqa risaalata rabbii walahul halkaa buu ka yimid bixitaankan qofka laga dalbayo inuu qofku ilaahay diinkiisa u gargaaro maaha wax mustaxdatoo imika la keenay bal waa shay mansuusa weeyaan min bidaayati al amri buu nebigu ka bilaabay quraysh oo gaalo ah oo mushrikiina buu nebigu intuu dul joogsado ku lahaa ayaa i soo dhowaysanaya ayaa ii gargaaray oo gacan isiin siin risaaladda rabbi ila soo saaray ummadda hangaadhsiiya oon ugu ballan qaada toban sannadood xaj jaahiliya quraysh markay carabtu ay jaahiligii xashka iman jirtay buuhi ibnu cabbaas toban sannadood buu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xujayda jaahiliyada ee mino soo xajida soo degtay ayuu nebigu sidaa u dul wareegi jiru lahaa ayaa ii soo dhowayn ayaa ii kaalmayn ayaa ii gargaari oo dalkiisii geysan oo risaalada rabbi ila soo saaray ila fidin oo janno ugu ballan qaada markaasay qabaa'ilka qaarkood ku odhan jireen aabe halkay kaa joogaan dad hortood iyo kaa ibeeniyey bay odhan jireen dad hortood dad hortii iyo kaaba ibeeniyey marka maalintaasuu nabigu ummada ka dalbay diinta in loo gargaaro waa ka qur-aankan ilaahay noogu sheegay nebi ciise falamaa axasa ciisa minhum alkuf muxuu yidhi qaala man ansaarii ila allah haddii nebi ciise calayhi salaam xawaariyiintii isaga la socotay uu ka dalbay ayaa diinta ilaahay u gargaaray haduu iyaga ka dalbay baa la yidhi ummadda nabi maxamed diinta inay ka shaqayso oo diinta u gargaartana ilaahay baa ka dalbay yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu allah marka jamaacadada khaarijiinta afar bilood bay baxayaan afartan bay baxayaan muddada ha eegine muhimmadday u baxayaan eeg wallaahi suma wallah naftooda inay islaaxiyaan bay u baxayaan inay culummada iyo cilmiga soo jeclaadaan bay u baxayaan in salaada ay soo xafidaan bay u baxayaan in walaalkooga muslimkee dayacan gacanta ay soo qabtaan oo masaajidda soo geliyaan bay u baxayaan waxaan xasuustaa dhowr iyo toban sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhegaysteen way la yaabeen waxay idhahdeen war inninku dadkii wanaagsanaa ee masaajidda camirayay baa tihiine dadka xaafaddan degan ee salaada aanan tukan mid bal mid mid qaado jamaacadda u geeya nin odayaa yidhi oday dariskayga ah oo toddobaatan jir ah oo weligii salaad aan soo gelin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisee hadduu igukiin hadduu arkaanoo inila socdana dhib baa i qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedaan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay ini soo gaadhana ininkaas gaadhsiiyey marxaba albaabkii bay garaaceen waa shantii galabnimo isagoo hurdo ka soo kacay quradihii khamriguna miiska u dul taallo islaan male ilma male waa keligiibuu nool yahay dhowr iyo toddobaatan jir saa u qarqarhaya way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay idhan jamaacaan nahay masaajidkaan kaa soo buuqanay waa ku soo ziyaaranay ha ma ziyaara ha ha ziyaarada waan aqaana u kaadiyay buu yihi qolkiibuu ku noqday lacag yar buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu moodaya qoladii ariiqadaha ee suufiyadu berigoo reereeraha waa ziyaaradii sheekabele keena oran jir imika wa iska dhamaata anu malaynba ana xaggayga jibuuti imika wa iska dhamaata xaggiina mooyaane ya iminka ziyaarada waxaa isku badishay ilahay dartii qofka loo ziyaaranayaa oo waxaa badishay ilaahay dartii baan kuu soo buuqanno kuu soo ziyaaranay waxaa duyana kuuma sidno waxaa duyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacadda ka yar dhegayso wada dhegaysanaya markaasuu yaabay wuxuu hi war dad lacag diida markayna lacag ma qaadano ayuhi weli intaan noolahay waa qof lacag diida waa ii kowe maxaa tihiin may annaku adeer lacag ma qaadanee laakiin waktigaa dadka ka qaadanaa waktiga labaatan midhan mana siin kartaa ha soo fadhiista wax lacag diida maanaaba arkay buuri la yaab bay ku noqotay mugta khamrigiina halkan ay taallaa jamaacaddiina halkan iska fadhiisteen indhahay ka qabsadeen waxay yidhahdeen jamaacad waxaa nahay magaalada heblaayaan ka imanay dadka muslimiintaan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaateysan baan ogaanaynay dadka waaweynna waan soo buuqanaynay dhallinyaradana masaajidkaan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay yuu furfurmay wax lacagana ma qaadatan may ma qaadano oo lacagta ayaa inaga bixiya bilmaali wanafsi bilmaali naftayadiiyo maalkaygaan kusoo baxnay ilaahay bay markaa kala hadleen cadamadiisii aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray markaa wuxu hi hadalka adigu leedihiin weligay ma maqal buu yihi wax hadalka ila soo gala ma maqal buu maxaad iga rabtaan hadeer ii sheeg lacag waad igu diideen oo wax kala sheegta waxaa kaa rabnaa annagu laba qof baan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidkay joogaane inaad jamaacadda u tagto aad soo salaantid bas intaasaan kaa rabna ma inta usun ha waani raaci dharkii soo xidhay dhaladii khamriga halkii buu kaga la socdo masaajidkii buu jamcadda soo raacay wuxuu salaad ma aqaano waxa li waxba male iska weysayso wayse ma aqaano kana ku ag fadhiisana siduu sameeya oo sameeya salaad ma aqaano kana kugu ag tukane siduu isagu u sujuudahu u sujuudso u rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyey ayay liin iyo muus iyo shaah yar bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafadda way daawanayaan odayga hebel hebel ba maanta tabliiqii maskiidka soo geliyeen war tabliiq ma soo gelin ilaahay baa soo geliyey yaa soo gashay لئن يهدي الله بك رجلا واحدا khayru laka min xumrin nacam cali nebigu markuu hadalka ku lahaa dagaal buu u diray dagaal dagaal khaybar buu nebigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nebigu ka daba hadlo wuxuu yidhi cali ogow miyaan la dagaalamaa buu ka yidhi ilaa sideed ay ka noqonayaan markaa buu nebigu yidhi cali dhegaysa buu ka yidhi mid iyo ka kamidoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geelakiisa casas kaaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyakoonan lala dagaalamin ay diintii kaa dhagaysanayaan oo diintii kaa qaadanayaan dagaal meesha ma imanaya ogow dacwa muqadam calaa kulli shay dacwaddaa ka horraysa wax walba jamaacaddii waxay idhahdeen war anaguma soo geline ilaahay baa soo geliyey daaya dee daaya salaaddii maqrib buu la tukaday bayaankii buu la dhagaystay cishaa'igii buu la tukaday cishaa'igii intay soo kaxay bay maskiidkii keenaan haddana salaadii fajar isagoo lugihiisa ku socda maskiidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laasimay dembigii ku jirana ka dhex baxay tiisii baa timidoo ilahay waa ka manna qaatay wa ina axadakum la yacmalu bicamali ahli الnaar xataa ma yakun baynahu wa bayna الnaari ila diraac fayasbiqu calayhi اlkitaab fayacmalu bicamali اljannati fayadkhuluha waa kii xadiis nebigu lahaa inta taa ka in la-eg markay naarta uga hadho ayaa ilaahay jalla wacalaa qadarkii hore ugu qornaa ayaa la hormarinaya deedna acmaasha jannada loo weecin toddoba maalmood buu cibaadaystay sidaa baa la rajayn ilahay janna inuu ku geliyo annaka jamaacaha beri annagoo khaarijina wadanada gaalada shisheeyaha ayaa lanoo sheegay nin muslima oo soomaaliya laakiin meeshaan joogno wuxuu jiray afartan kilomitr waan buuqanay nin odayo da-diisaan ku qiyaasnay dhowr iyo lixdan jir markaasuu yaa jamaacad halkay ka timid xagga ayo dalkii baan ka imanay maxaa u timaadeen dadka muslimiinta inaan soo ziyaaranay bas ajiib wakharashka ayaa inaga bixiya bilmaali wanafs oo viisaha waddankan lama hela si aad ku hesheen ilaahay baa bixiya rasiqaaga hadduu yimaado halkan waad iman ama cizi ku kaalay ama dulli ku kaalay maxaad doonaysaan iminka de jamaacaddii miskiidkaasay joogaan inaadan raacdaan doonayna taanu miskiid axaddii un baan tagaa bui axaddii maalmaha kalena salaadaydana ilaahay baa og buu laakiin mar haddaad berri ma joogtaan waa axad ahaa waa ni iman buu yidhi dalkii soomaaliyan warkiisa rabaayo soomaaliya haye kaale soomaaliya warkiisa waa lagu siina soomaaliyaad islaamnimadan u soconna ugu muuqatee sooma soomaaligu xiisaynayaa hayeyna mari wuu noo maalintii dambe waan soo dhaweynay nasiib jamaacadda waxaa la socday oday markii ay istuhoydeen dadka soomaalidu markay istuhoydaan mid qaraabadiisay isgarteen markaas war marninkii hebel hebel adiga la odhan maxaad ka shaqaysaa iminka wadankan shaqo ayaa inaka noo dhiibanaya buui shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baa dhigtay oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta kuu dhimanaad biirsataa maxay tahay bal ii sheeg wuxuuhi xidhiidhka labada dowladood ee dariska ka dhexeeyaan bartaa wuui cilaaqa bayna duwal markaasuu ku yidhi xidhiidhka adiga ilaahay niga dhexey ma barataa markaasuu hi may salaadayduba waa galabgalab buui galabgalab marka xidhiidhka adiga ilaahay niga dhexeey ma barataa markaasuu ihi may brofeserada jaamacadda inii dhiga xidhiidhka adiga ilaahay niga dhexeeya ma ka hadlaan iyo kuwa ma yaqaanaan markaasaa lagu waxba maad baran baa lagu yidhi xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay acmaaru ummatii maa bayna sittiina wa sabciin cimra alghaalibka ummadayda buu nebigu yidhi waa toddobaatan iyo lixdan inta u dhaxaysa adiguna waxaad leedahay dhowr iyo lixdan jir baan ahay inteed sii noolaan doontaa buu ka yidhi salaadaydina waxa leeda waa gelabgelab xidhiirka adii ilaahay naga dhexeeyana waa daciif kuwan wax kuu dhigana waxaa tidhi xidhiirka maba yaqaanaan sidee kula tahay buu ka yidhi aawa caqligaagii rushdigaagii hadalkaa si yaroo basiiree jamaacaddu u tidhi laakiin ninkii habeenkii ceshaay markuu tukaday gurigiisii buu tegey salaadii fajar isagoo alaabtii watuu jamaacadda u yimiday wuxuu yidhi hadalkaad igu tidhahda maxali ka seexan kari waaye buu hadalkaad xalay igu jiraadeen waan ka jiibsan kari waaye daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco uu ummadda khayr u rajaynayo uu ummadda wanaagayga ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa ta'fiir saamayn buu hadalkaagu yeelanaya hadaab soo islaaxaya ummaddana isla xigaad ka soo qayb qaadanaysaa dee qaylada aan qaylayna waan ku badbaadaynaayo inaan diinta ka wada shaqayno wada niyooda insha allah oo haddii laynaga dalba inaan diinta u baxno baan baxaynaa waida stunfirtum fanfiruu buu nebigu uhi habeenka jimcahana markaska ka soo qayb gala kulanka diineed bifadli illaahi caza wajalla habeenkii dhawata jimcihii baan u fiirsado masaajidka waa buuxsamayaaba hadday toole zamaanna waxay soo martay xilli hee jamaacaddu markay iska taagaan laga kala yaaci jiray maantana dacwadda waxay maraysaa in maraakistii halkaa ay joogsato afka oo ijtimaacyadii markii la yidhi halkan baa lagu qaban laba sano kadib meeshii yaraatay meel kalea loo guuray meeshii way yaraatay hadda annaga jabuuti waxaan maraynaa meeshii saddexaad ijtimaacii u horreeyey sagaashan iyo labadii laba boqoloo qofaa ka soo qayb gashay toban sano ijtimaacii miskiidka markii lagu qabtay magaaladii dhexdaa xidhantay miskiid kaloo weyn bay dowladdu ku deeqday dacwaddii haddana kiina uu xidhmay kiina waa laga baxay banaankii magaaladaa loo baxay banaankii magaaladana sanadkan afartan kun oo qof ka soo qayb gashay ijtimaacii afartan qof hargeysana waad ogtihiin war khayrkaaba inoo baxayo khayrkaa ma ku darsanaa khayr haa dhahada dee dhegaysta diinadoo wanaagsan noqo shaqaalo diinadoo wanaagsan baa ka sii fiican allah inagu anfaco allah inu dembi dhaaf wasal allahu calaa sayidina maxamed waxba gabaygiyuu ilo durkiina waxaan ku soo deyri dardargeliya howlaha dacwada oo dadka u baaqa